laakiin waxaad iska ilaalisaa غayra an laa tatuufii biاlbayt marka ixraamkaada ku baaqo noqo marka daahir noqotidne xaramkii markaas ama kacbadii waa tawaafi karta marka nebiga qowligiisa ifcalii maa yafcalu اlxaaju غayra an laa tatuufii biاlbeyti xataa tathurii markii la yidhi waxaan qaadanay naagtii xayd qabtay inaysan طaahir noqon karin ilaa biinqiطaaci اlxayd ثuma التطahuri baعda dalika bاlmاء ayb marka musanifku waxau leeyahy fاstadlalnaa waxaan u daliishanay calىa ana allaha ilaahi inamaa araada wuxuu ula jeedaa bifardi salaati salaadou nagu farad yeelay wuxuu ula jeedaa man idaa tawadaأa qofkii haddii uu weese qaato oo waqtasala u qabaysa tahura daahir noqonay marka waxaan fahamnay buu leeyahay xadiidkaas iyo aayaddii waxaan ka fahamnay ilaahay salaada markuu nagu farad yeelay ninka salaada lagu farad yeelay nin oo daahir noqon kara weesaqaad iyo qabays inuu yahay laakiin fa ama alxaa'idu naagtii xaydka qabtay miya falaa tathuru daahir noqon mayso biwaaxidin minhumaa mid labadoodii oo weesaqaadkii iyo qabayskii mid ka mid a kuw ku daahir noqon mayso wa kaana alxayduna wuxuu ahaaday shay-an buu ahaaday khuliqa fiihaa lagu abuuray naagtii waxay ayada keensatay ma aha oo ula jeedaa musanifka waxa weeyaan caaisha maalinka xaydka uu ka yimid marka way oysay baa layidhi nebigu wuxuu ku sabar siiyey ina haadaa shayun katabahu allahu calaa banaati aadama shay ilaahay uu ku farad yeelo uu ku abuuray aadam gabdhihiisoo dhan aa la yidhi marka dumarka dumarkaan hadeertaan xayd ka qabto salaadii waktigaas la jooga lagama rabo maxaa yeelay marka hore horta daahir ma noqon karto weesaqaad iyo qabays daahirku ma noqoto liwujuudi alxayd kow salaadina lagama rabo oo shaygan salaada ka manciyey mid ayda ay keensatay ma ahana ilaahaa salaada farad yeelaa ku waajibiyey aa ku abuuray marka ilaahay shay ay isagu ku abuuray daraaddeed salaadday ugu tagtay looma haysto marka salaadii faradka ahayd dadoo dhan lagama rabee ninka daahir noqon karo oo weesaqaad iyo qabays daa'irku noqon karoo gaar ahaa laga rabaa saas wa fa ama alxaa'idu naagtii xaydka qabtay falaa tadhuru biwaaxidin minhumaa labadaas midkood kuma daahir noqoto qabayski iyo weesaqaadki ah wa kaana alxayduna waxau ahaaday shay-an khuliqa fiihaa naagtii lagu abuuray lam tajtalibhu ayda sooma jiidanin calaa nafsihaa nafteedu kuma soo jiidanin oo fatakuuna ay ahaato caasiyatan bihi mid oo ilaahay ku caasisay yacni shaygan ayada shay isku ay soo keensatay ma aha oy caasi ku noqonaysa ma aha fatakuuna caasiyatan jumladaas ay raacsan tahay ee hadday tidhaahdi walam tajtalibhu calaa nafsihaa fatakuunu waxay ahaataa caasiyatan bihi ma aha waxay noqonaysaa mid ilaahay ku caasi ma aha macnaha falam tajtalibuu calaa nafsiha xeelka ayda isuma keenin walaa takuunu bidalika caasiyatan bih saasay macnihii ka dhigan tahay walam tajtalibhu sooma ayna jiidanin xaydkaas calaa nafsihaa oo fatakuuna ay ahaato hadday ahaan lahayd mid soo jiidatay caasiyatan bihi mid ilaahay ku caasiso ee mid soo jiidatay ma ahoo isku abuurtay ilaahayna kuma caasinayso asaaba ku abuuray macnihi saas wa marka saas hadday tahay fazaala canhaa waxaa ka zuulay fardu salaati salaadii faradnimadeedii ayaama xaydihaa marka waxay tahay salaadii la farad yeelay dadna laga rabo qaarna laga rabo inuu dumarkaas xaydka qaba ay ka mid yihiin bisababi lcudri waa ka marka fazaala canhaa fardu salaati baa ka zuula ayaama xaydihaa falam yakun calayhaa naagtig ma ahaa wax dusheeda ma aha قضاء ma aha maa tarakat minhaa salaadii ay ka tagtay falam yakun calayhaa dumarkaas ama naagti lagama rabo maa tarakat waxay tagtay oo ay ka tagtay oo minhaa min asalawaati ka mid e ay ka tagtay lama rabo fi lwaqti ay ka tagtay aladii waqtigoo yazuulu canhaa fiihi yazuulu uu ka zuulay canhaa naagti fiihi fii faradkii lagu farad yeelay waktigu ka zuulay bisababi alcudri salaadii timid lagama rabo hadday toddoba maalmood xayd ay qabtay toddobadaas maalmood salaad lagama rabo soo qadayna la dhihi maayo ayib taas marka maxay noqotay shaygii ilaahay uu nagu farad yeelay oo aanan la nasakhin dadna aan laga rabin marka nasakhi bay u dhow musanifku wuxuu leeyahay waqulnaa waxaan niriyey fi lmuqmaa calayhi midkii caqligiisa la daboolay nin baaba iska qallalay kasoo qaada muqmaa calayhi qalbigii baa si u fiicnay baa dam uu sii wax ma garanay saddex salaadood afar salaadood waa maqan yihi sidiisa kale waa uu fiican yahay laakiin marmar baa qalal iyo wax ku dhaca waxaan niri bou leeyahy ninkaas oon ka jawaa aan aan ku jawaabnay iyo wاlmaqlubi calىa caqlih ninkii caqligiisa laga qaalib noqdo oo doqonba iska eh bilcaaridi caqliga uu kaga zuulay wax soo diriyey oo min amri illaahi ilaahay amarkiisa ka mid eh asiga caqliga iskama zuulinin oo wax inuu cunay khamro iyo maxaan idhaahdaa waxyaalaha maanka dooriye ma cunine amar ilaahoo kor ugu yimid baa caqliga ka qaaday waxa waaye bilcaaridi min amri اllaahi waxaad adiga isku sababtay ma ah aladii caaridkoo laa jinaayata lahu fiihi wax shaqo uusan ku lahayn jinaaya waxaa weeyaan asiga naftiisa ma abuuranin jinaaya bimacnaa laa jinaayata lahu asiga isuma abuurin oo iskuma samaynin marka ninkaasi waxaa nidhi buu leeyahay sidaas oo kale qiyaasan cala alxaa'idi naagtii xaydka qabta anagu uu qiyaasanayna waxaan leenahay ninkii caqligiisa uu wax ku dhaceen uu daboolnay iyo ninkii waalnaay iyo wixii lamid ahooba caqliga uu ka zuulay amar ilaahna ugu zuulay annagana waxaan leenahay salaad lagaama rabo annagoo xaa'idad ugu qaadanayn liannahu maxaa yeelay asaa sheegi doona ina asalaata canhu marfuucatun salaadii waa laga rafci buu leeyahay liannahu laa yacqiluhaa salaadii maba garanayabo caqligiyaaba ka maqan maadaama fi lxaali hadduuba xaaladaas ku sugan yahay allatii xaaladoo laa yacqilu fiiha waxba uusan garanaynin hadduu ku sugan yahay wax lagama rabo laba salaadood baa ninkii caqligiisa u tegay markuu soo miiraabo unbaa laleeyahay salaadii hadda aada joogtid le iskala qabso tii kaa tagtay amar ilaahay korkaaga yimid kaala tagtay wax lagaama rabo saasaa laleeyahay ayib wa kaana caaman fii ahli اlcilmi wa kaana caaman dadka dhammaantood wuxuu ahaa oo fii ahli اlcilmi dadka cilmiga u saaxibka ka mid ah ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam lam ya'mur ilxaa'ida naagtii xaydka qabtay ma amrin biqadaa'i salaati wa kaana caaman fi ahli اlcilmi wa kaana muntashiran fi ahli اlcilmi saas waay caaman macnaha waxaa dadka ahlu cilmiga wada gaaray oo wada ay wada ogaayeen wa kaana caaman ay caaman muntashiran bayna ahli اlcilmi ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam lam ya'mur ilxaa'ida naagtii xaydka qabtay ma amrin biqadaa'i salaati wa caaman haddana waxaa faafsanay annahaa naagtii umirat in la amray biqadaa'i sawmi fafaraqnaa waan kala geynay bayna alfardayni labadii fardoo soomkii iyo salaadii oo waxaan idhi soomkina la soo qalleeyo salaadina lama qallaynayo waxaan saas u leenahay wax kale ma ahani istidlaalan waxaan daliishanaynaa bimaa wasaftu waxaan soo sheegay oo min naqli ahlilcilmi dadkii ahlucilmiga ay nebiga ka soo guuriyeen iyo wa ijmaacihim saas inay ku ijmaaceen buu leeyahay salaadina waa lama soo qallaynaayo soonkiina waa la soo qallaynaya xadiidkiiaan hore kugu soo sheegay oo xadiidu caaisha naagtii markay weydiisay ay tiri maa lanaa nu'maru biqadaa'i الsawmi walaa nu'maru biqadaa'i الsalaati caaisha waxay tihi axaruuriyatun anti kunaa laa nu'maru biqadaa'i الsalaati kunaa nu'maru biqadaa'i الsawmi walaa nu'maru biqadaa'i الsalaat saasay tiri waktiga nebiga waxaana la amri jiray soonka inaan soo qalayno salaadana aan soo qalaynin ee qof hadeertaan oo aan waxba aqoonno khawaarijta ka mid e maa tahay baa layidhi marka taas waa nusuustii weeyaan musanifku waxau leeyahay wa kaana sawmu soomkii waxau ahay mufaariqa asalaati salaadii midkii kala tagsanoo aan shabahin mufaariqan lisalaati saas weeyaan mid salaadii aanan shabahin yuu ahay oo muxuu ku shabahin fii anna lilmusaafiri ninka musaafirka wuxuu leeyahay ta'khiirahu soonkii inuu dib mariyo can shahri ramadaan nin hadduu musaafir yahay asagoo ramadaan la joogo wuxuu u bannaan sharcan inuu dib isaga dhigo mar kala soomo waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar a ilaah yidhi marka ta'khiirahu can shahri ramadaan walaysa lahu ninkiina ma laha tarku yawmin maalin inuu ka tago laa yusallii fiihi ausan dukanayni salaata safar laakiin nin la leeyahay safar haddaad joogtid salaadii dib waad u dhigi kartaa laleeyahay malaha si kastaba ha ahaato haddaad biyo haysanin tayamumaad samaynay keli a waxaa kuu bannaan inaad soonkii maxaan ihahdaa salaadii duhurka dib aad u dhigtid ama casirka aad soo qaadid cishaa iyo maqribka aad jamcisid bas salaadiin inaad gaabisid laakiin salaad maalin laga tagaya ma jirto marka waxaad dareemaysaa inay soonka iyo salaadka isku mid ayna ahayn wa kaana sawmu shahran buu ahay haddane soonkane waa hal bil oo keli ah bishaasoo min itnay cashara shahran laba iyo toban bilood oo ka mid ah wakaana fii axada cashara shahran wa kaana ashaksu wuxuu ahaana fii axada cashara shahran kow iyo toban bilood wuxuu ahaanayaa khaliyan mid ka maran min fardi sawm kow iyo toban bilood wax soon lagu haysta male hal bilna waad soomaysaa walam yakun axadun axadna male oo min arijaali ka mid ah uma bannaano walam yakun axadun axad ma ahaanayo min arijaali mid eh muiiqan bilficli lisalaati mutiiqan xaal u yahay midkii karo bilficli lisalaati salaad oo la sameeyo khaliyan ahaan maayo min asalaati salaadka marnaa maayo wuxuu ku leeyahay soonko waa laba iyo toban bilood hal bil aad ka soomaysaa kow iyo toban bilood banaankaa taalla laakiin salaada nin kastooba salaad kari karo cudurna aan lahayn maalin kelina salaad kaama maqnaan karto marka waxaan daraynay salaantii iyo soonkii laba farad baa isla ahaadaane meelo badan bay isku khilaafsan yihiin kan dibaa loo dhigi karaa salaaddii dib looma dhigi karo marka waxaa la yidhi sida musanifka soo wato waxa waaye maadaama soonka dib loo dhigi jiray hadduu cudur kugu yimaado dibleed u dhigaysaa hadhowtiaa soo qallayni laakiin salaaddii awal dib looma dhigi jirin middii markaa cudur hadduu kugu yimaado maalinkeed sidaasay ula tegay wax dib loo oo loo qallaynaa male liannahu maalin kastoo jadiid oo yimaada salaaddiisoo wataa laakiin soonka haddaad bishaan ramadaan dib u dhigtid waxaad soomi kartaa shawaalkii iyo wixii lahal ah marka ninkii cudur uu kaga taga waayo laakiin ninkii uu salaadii taqsiir ugu tegay oo asiga gaboodfalid ama macnaha iska fududaysitaad baabkeeda waa la soo qalayna baab kale wa walam yakun axadu ma aha oo min arijaali kamidi mutiiqan bilficli xaal uu kara lisalaati khaliyan midka marnaanaya ma aha min asalaawati fii ayi waqti min alawqaat saas qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu ihi لا taqrabu الsalaata waantum sukaaraa xataa تعلموا maa taquuluuna walaa junuba إلا caabirii sabiilin xataa takhtasiluu يا أيها aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyow laa taqrabu salaata salaadii ha u dhowaanina wa antum sukaara idinkoo miiryaalkiina maqan yahoo waalan sukaara bimacnaa nin sakraan ahoo madaxi ka maqan caqliga xataa taclamuu intaad ka ogaataan ood ka fahamtaan ood ka garataan maa taquuluuna waxaad leedihiin oo salaaddii markaad akrinay waxaad akrinay aad ka fahamtid walaa junuban adinkoo junub qabo junub macnaha waxa weeyaan imaa binuzuuli lmaniyi qofkii maniyida ka timid ama waxa weeyaan inzaal naagtii buu u tagay ama wuxuu sameeyey manaha eh, jimaac walow lam yunzil hadduu rabo xataa qofkaasaa junub la yidhaahdo marka adinkoo junub qabtaana salaadaha u tegina ilaa caabiri sabiilin inad tihiin mooye kuwa jid oo musaafiriin ah oon biyo haysanin markaa waxaa weeyaan tayamum baad la imaanaysaa salaad saas ku dukanaya markaa biyo maba haysatidba xataa taqtasiluu xataa taqtasiluu waxay u taallaa laa taqrabu الsalaaةa waantum sura sukaara walaa junuban junubanta xataa taqtasiluu walaa junuban xataa taqtasiluu junubkaasay u taallaa sukaaraada taqtasiluu shaqa kuma lah ayb faqaala bacdu ahli اlcilmi waxay yidhaahdeen naزlat hadihi اlaayatu way soo degtay qabla taxriimi اlkhamr khamrada intaan la xarimin yaa la yidhi keli ah awqaada salawaadka la joogo khamraha cabina say salaadda markay idiin timaado aada u garataan salaadda aada dukanaysiin waxaad dhehaysiin marka taas waxaan ka fahamnay khamrada inay u bannaan tahay ee keli ah waktiga salawaadka ay soo dhow yihiin oo marka maxay noqonaysaa min bacdi salaati subxi way iska cabi karaan liannahu duhurkii waa fog fogyahay min bacdi salaati alcishaana way cabi karaan liannahu salaad subxi way fog tahay awqaaddaasaa loo banay waxa looga dan lahay waxa waaye khamradii ay aada u cabi jireen inay horta ay bartaan say isaga gooyaan marka nin kastoo shay ilaahay ku ibtileeyey inuu qur'aanka ilaahay hanuunka qaato waa dhici karta ninka hadduu sigaar cabo ama qaad u cuno haddii uu rabo inuu shaygaas ka tago annaga waxaan leenahay ka tag laakiin naftaada waxaad ku cilaajayn kartaa meeshid maalinkii laba baaka saddex baaka aad ka cabi jirto horta qayb yarka bilow soo yaray maalin kastaba qayb qayb ilaa ay marka dambe naftaada ay ay heli karta inay ka tagto laakiin nin oo maanta afartan xaba caba ay maalin kaligeed kama tegi karo dhibaataa ku imaanayso waa nooca maa tajarud inaad kuqabto waa iska fiican ayib maxalu shaahidka marka maxay tahay fadala lqur'aanu wuxuu tusi bau leeyahy musanifka wallaahu aclam wallaahu aclam taas waa jumla muctarida ah musanif wuxuu diidaa inuu asiga gooyo in tafsiirkan uu sheegayo ay tahay jasman midkuu ilaahay ula jeeday laakiin waxa weeyaan sida ilaahay baa xaqiiqad iga oge laakiin sida ii muuqataa waxay tahay ou qur'aanku tusiyey calaa allah salaata salaad inaysan jirin lisakraana nin oo wareersan oo khamro iyo balaayo cabay xataa yaclama intuu ka garto maa yaquulu waxau leeyahay maxaa yeelay id bada'a waxau bilaabay ilaahay binahyihi ninkaa in laga reebo cani salaati in laga reebo wadakara macahu ninkaa salaadda la reebay waxaa lala sheegay aljunuba ninkii junubka qabay falam yakhtalif ahlulcilmi dadkii cilmigu saaxibka iskuma ayna khilaafin allaa salaata lijunubin ninkii junubka lahaay hadduusan qabaysanin salaad inuusan lahayn xataa yataahara marka taas waxaa la mid eh allaa salaata lisakraana xataa yafiiqa wuxuu u daliishtay midka lagu ijmaacsan yahay nin junuub qabo salaad inaysan ka ansaxayn asoo heli kara inuu dahaaro qaato waxaan ugu qaadanay culummada meesha ay ku ijmaaceen waxaan u daliishanay inuu la mid yahay ninkii qalbigiisa u maqnaay inuusan salaad asna ka ansaxayn sidii junubka oo kale xataa yacqila maa yaquul walaa junuban xataa yatadahar saas ayb musanifka wuxuu uri wain kaana nahyu sakraan ninka sakraanka ah reebitaankiisa laga reebay cani isalaati laga reebay ba ha ahaato qabla taxriimi alkhamri lama dhahaayo buu ku leeyahay khamrada intaan la xarimin ay ahayd markii la yidhi adinkoo wareersan salaad ha dukinina laakiin haddiiba khamradiiba la xarimay kadib markaa waxaa la leeyahay taas xukum kale amay leedahay saas amaa loo fahmaa buu ka jawaabaya maxaa yeele wuxuu leeyahy musanifka fahuwa xiina xurima alkhamr wain kaana nahyu sakraani ninka sakraankaa reebitaankiisa can isalaati laga reebay ba ha ahaata qabla taxriimi alkhamr fahuwa ninkii sakraankaah xiina xurima alkhamru khamradii markii laga xarimay awlaa asaaba ku awlaysan an yakuuna manhiyan inuu ahaado haddiiba khamradii markii bannaaneed ilaahay ou reebay salaad in la dukado adoo wareersan markii la xarimayna waaba min baabi awlaa maxaa yeelay waay waxay min baabi awlaa u tahay biannahu bisababi annahu ninkaas sababtiisoo caasin min wajhayni laba wejibowba ku caasiyey ilaahay axaduhumaa an yusalliya inuu dukado weeyaan fi lxaali ou dukado alatii xaalada huwa fiiha manhiyun xaaladii laga reebay salaad inuu dukado yow dukaday taas horta waa caasin oo laa taqrabu salaata wa sukaara la yidhi hadduu yidhaahdo war salaaddii waktigeedaa yimid ou dukado dembi buu galay oo horta baado waxaa weeyaan waxaas dukaday xaaladii la yidhi salaad ha dukanina adinkoo waxba garanin horta dukada kow waalaaakharu qaybta labaadne an yashraba alkhamra khamradii uu cabo haddana ilaahay ku caasiye laakiin intaan la xarimin horteed khamrada xalaal bay u ahayd hal dembi bau geli lahay laakiin hadda markii la xarimay laba dembiyay noqdeen saasuu u jeedaa ayib musanifku waxau leeyahay wasalaatu qowlun wa camalun wa imsaakun weeyaan salaadii waa qowl oo faataxadii iyo suuradii iyo ee adkaartii subxaan rabbi alcadiim subxaan rabbi alaclaa aqwaasha taas waa iyo wa camalun camal waayo rukuuci iyo sujuudi iyo qiyaamkii iyo wa imsaakun can ilkalaami nin salaad ku jiro maan dhihi karo war waxaas ii keen waxaan isii ma dhihi kara imsaak baa laga raba wa quumuu lilaahi qaanitiina marka fa idaa lam yacqil hadduusan garanin alqawla hadduusan garan iyo walcamala iyo walimsaaka falam ya'ti bisalaati lama imaanin kamaa umira sidii loo faray salaadii lama imaanin oo falaa tujziu canhu ka gudi mayso wa calayhi waxaa korkiisa alqadaa'u qadayaa korkiisa idaa afaaqa hadduu soo miiraaba qadaa laga rabaa marka dembina waa galay salaadaas uu dib u dhigay madaxa uu iska wareeriyey qadana waa laga rabaa oo la dhihi maayo ninkii oo waalnaay aad la tahay oo caqliga soo noqday lama dhahayo maxaa yeelay caqliga adigaa isaga tagsiisay sababtaado marka adiga laguu shafeeci maayo salaadaha joogana waa lagaa rabaa tii markii aad wareersaneenna waa lagaa rabaa dibdhigideedina dembi baad ku leedaha towbay kaa rabtaa khamradii caqligii aad zuulisayna waa lagugu xisaabayaa dembiyaal badan weeyaan marka wuxuu leeyahay wayufaariqu lmaqluubu calaa caqlih wayufaariqu lmaqluubu ninkii laga qaalib noqday calaa caqlihi laga qaalib noqday waa khilaafsan yahay ninkii sakraanka ah biamri illaahi caqligiisa uu ku tegay ilaahay amarkiisa alladii amarkoo laa xiilata lahu fiihi xiilo asiga uusan lahayn nin qalal uu ku dhacay iskama celi karta xiilo waxa weeyaan laa taqdir an tadfaca can nafsika hada اlmarad yani laa xiilata lahu lidalika الshaqصi fiihi fii dafci dalika اlmarad maradkaas asiga inaad iska reebtid awoodku ma lihid ninkaas saas ah wou khilaafsan yahay asakraana wayufaariqu اlmaqlubu asakraana saas waa mafcuulkeed saas ninkii waalnaay oo caqliga laga galay waa khilaafsan yahay asakraana ninkii iswaalay maxaa yeeley liannahu adkhala nafsahu fi sukri asaa caqligiisa waalintii dhex geliyey asaa iswaalay waa oo fa yakuunu cala alsakraani ninka waalan waxaa korkiisa alqadaa'u salaad inuu soo qadeeyo duuna almaqluubi calaa caqlihi caqligiisa ninkii laga qaalib noqdu ka tegay bilcaaridi wax soo diriyey aladii caaridkoo lam yajtalibhu uusan soo jiidanin calaa nafsihi oo fayakuuna au ahaado caasiyan mid ilaahay caasiye biijtilaabihi bisababi ijtilaabihi soo waxaas uu soo jiitay oo isugu sabab noqday ou ilaahay ku caasiya ma dhicin saasay macnihi ka dhintay nafyiga waas daba socda ayib intaas waxay ahayd uu musanif kaga soo hadlay salaadii faradka ahayd oo dadka qaar ka mid ee aan laga rabin ayadoona aan la nahayn dadkaas waa nasax lama dhahay laakiin cudur gaar ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay uu ku riday awood ku lahayn yaa looga dhaafay oo waa maxay naagtii xayd ka qabtee ninkii waalnay qofkii caqliga laga galay iyo wixii lahal oo nin kastoo awood ka baxsan oo dhan ay madaxa ka gasho laakiin ninkii sakraanka ahayna waa la mid laakiin waxa weeyaan laa tuktabu lahu salaatuhu bilmacsiya meeshau lahay wa waana laga rabaa qadaheed marka aan u laabanno naskigii aan ku jirnay aan u laabanaynaa markaan wuxuu leeyahy wawajaha allahu ilaahay wuxuu jihay rasuulahu lilqiblati rasuulka ilaahay qibladiba u jeedo fawalli wajhaka yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ou yidhi shadra almasjid alxaraam fi salaati wuxuu u jiday ilaahay marka hore ilaa beyt اlmaqdis beydkii tahirnaay oo hadda yahuudda ay haysato oo fa kaanat marka waxay ahayd fa kaana baytulmaqdiskaasaa laga jeedaaye alqiblaة alatii ama fakaanat alqiblaة اlأuulىa oo bayt اlmaqdis waxay ahayd alqiblata bay ahayd alatii qibladoo laa yaxilu ousan xalaal ahayn qabla naskihaa intaanan la naskiin istiqbaalu gayrihaa midan ayadeen in la qaabilo aanan banaanayn musanifku waxau leeya ilaahay markii hore nabigiisa wuxuu u jiday bayt اlmaqdis inuu dukado marka bayt اlmaqdis waxau ahaan jiray qiblada oo dhabta ah intaanan la nasakin oon meel kale loo jihaysan karin ayib uma uma nasakha allahu ilaahay waa nasakhay qiblata bayt اlmaqdis bayt اlmaqdis inay qiblo noqoto waa nasakh wawajahahu nabigiisa wuxuu u jiday ilaahay ila lbeyti buu u jideeyey falaa yaxilu ma banaano liaxadin uma banaano istiqbaalu bayt اlmaqdisi baytulmaqdis inuu u jihaysto ma banaano abadan yani weligeed limaktuubatin salaad la farad yeelay inuu baytulmaqdis ula jihaysto ma banaano oo dhihi maayo ninkii salaad meeshaan qiblo horay ahaa jirtay bal salaad doona intaan u dukada toona intaan u dukada ma jirto markii horena qiblay ahayd keligeed in loo jeesta mooye meel kale ay banaaneen haddana in loo jeesta ma banaana laa sunnatan walaa maktuubatan laakiin sunnadu waxay kaga duwan tahay baytulmaqdis ma ahee markii safar la yahay meel kastaa loo jeesan karaa taasay kaga duwan tahay walaa yaxilu shaksiga uma xalaal aha an yastaqbila inuu qaabilo salaadii la qaabilo gayra bayt اxaraam beytkii xurmada lahay oo kacbada ahay qaala musanifku wuxuu ihi wa kullun mid kasta oo min alqiblatayni waayo kaana xaqan fii waqtihi labada qiblo baytulmaqdis intay qiblo marka u ahay xaq buu ahay ee dhihi mayno markii nebiga la soo jeediyey waxaan fahamnay qibladii hore khalad inay ahayd lama dhahayo kullun kaana fii waqtihi xaqan saasaa la leeyahay oo markii horena biamri illaahi a loogu jeestay haddana bamri اllaahi baa looga soo jeestay saas waay wa kul ay min alqiblatayni kaana xaqan fii waqtihi fakaana tawajuhu jeesashadii waxay ahayd ilaa bayt اlmaqdis loo jeesto ayaama wajaha allahu ilayhi nebiyahu markuu nebigiisa u jihay ayaamtaas wuxuu ahay xaqan fakaana tawajuhu ilaa bayt اlmaqdis wuxuu ahay oo loo jeesto ayaama wajaha allah maalmihii uu jeediyey ilaahay nebiyahu nabigiisa ilayhi ilaa bayt اlmaqdis ou jeediyey wuxuu ahay xaqan uma nasakahu ilaahay waa nasakhay fasaara alxaqu wuxuu noqday markaan fi tawajuh in loo jeesto u xaqi noqday ila bayt اlxaraami beytkii xurmada lahay abadan abadkeedbo laa yaxilu uusan banaaneen istiqbaalu gayrih beytkaas oo xaraamka waxaan ahayn in loo jeesto fii maktuubatin in la salaad la farad yeelay meel kale in loola jeesta ma bannaano ilaa fii bacdi alkhawfi markii salaada cabsideeda markay joogta mooye markii dagaal lagu jiro oo salaada ay timaado markaas adoo cadowgi la dagaalamayo oo meel kasta ujeedo duka doontaa waa noo imaa doontaa fain kiftum farijaalan aw rukbaanan bay noogu imaa doontaa sharxeeda ayib walaa yaxilu ma banaana istiqbaalu gayrihi bayt اlxaraam waxaan ahayn in la qaabilo fii maktuubatin ila fii bacdi اlkhawf markii cabsi jirta qaarkeed maaha aw naafilatin fii safar in la jiro mooye sunno oo safar lagu dukanayo haddaad adiga safar ku jirto oo diyaarad aada raacsan tahay ama aada faras aada fuusho ama markaa waad iska dhici kartaa waad isugu dukan kartaa meeshaad ujeed baytulmaqdis keligiis ma ahe meeshaad rabto u jeeso waa bannaanta in la dukado waxaan saas u leenahay waxaa weeyaan istidlaalan bilkitaabi wasunna imaamu shaafici arag wax kasta wuxuu ku leeyay istidlaalan bilkitaabi wasunna waxaan u niriyey salaad mafruudo ah meel kasto loolama jeesan karo ilaa bayt alxaraam laakiin sunnada safarka mooye waxaan saas u kala qaadnay sunnada nebiga daraaddeed buu leeyay ilaahay kitaabkiisa ayb waa noo imaan doonaa daliilkeeda wahaakadaa kullu maa nasaxa allah sidaasuu ahaanaya wax kastou ilaahay nasaxo wa macnaa nasaxana macnaheeda waxa waaye taraka fardahu ilaahay wixii faradka ahi waa naga dhaafuu ka tegay kaana xaqan buu ahay shaygaas la nasakay fii waqtihi wa tarkuhu wa kaana tarkuhu markii laga tagayna xaqan buu ahaaday idaa nasakahu llahu ilaahay hadduu nasak oo fa yakuunu wuxuu ahaanayaa man adraka fardahu shaygaas la nasakay ninkii faradkiisi intaan la nasaqi intaanan la nasaqin haleelo muطiican bihi bificlihi waay kii ilaahay aطeecay buu ahaanayaa bihi bificli dalika almansuuq liannahu qabla naskihi waay io wa bitarkihi buu ahaanaya mid ilaahay ku aطeecay oo mar inuu ka tago markii la nasakay wuxuu leeyahay ninkii joogay amarkaa markii la farad yeelay saxaabada unbay ka suuro gashaay shaygaa markii la farad yeelay ninkii joogay oo baytulmaqdis maalan u dukaday markuu ilaahay baytulmaqdis ugu dukanayo wuxuu ahaanayaa mutiican bihi bitawajuh ilaa bayt اlmaqdis markii la nasakina waxau noqonayaa mutiican bitarkihi watawajuh ilaa bayt illaahi اlxaraam saasuu ahaanayaa buu leeya farad kastoo la nasaki saasuu ah ayib waman lam yudrik taas waxay u tahay markii la yiriyey dad yahuud iyo munaafiqiina joogta markii ee ilaahay kacbada baytulmaqdis uu ka soo wareejiyey qiblada ee kacbada loo soo wareejiyey waa taa tafsiirka ku taqiineen ay yidhaahdeen dadkii muslimiinta ahaay ee baytulmaqdis uu duka jiray salaadoodii oo saas ku dhintay salaadoodi wax ka soo qaadle mala bay yidhahdeen markaas ilaahay wuxuu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum biitifaaq saasaa lagu fasiray salaaddii aada dukateen oo baytulmaqdis aada u dukateen ama noolaadoo hadda soo gaara ama intaan kacbada loo wareejinin dhintee salaadaas lama dayicin ee ajirkeeda waad leedihiin liannaka kunta muطiican billaahi tacaala bisababi tawajuhka bimaa amarak uma kunta muطiican bitarki daalika tawajuhi ilى tawajuhin aakhar wakila اlamrayni anta muiicun bilahi muطiicun lilahi wa waman lam yudrik fardahu markaan ninkaan faradkiisa aan aan haleelin annagoo kala way baytulmaqdis markii la fara oo la dukanay annaga ma soo gaarin marka waman lam yudrik fardahu muطiican biitibaacihi yakunu muطiican buu ahaana mid ilaahay aطeecay biitibaaci اlfardi الnaasiki lahu faradkaa oo kii hore nasakhay adiga aada adeecsan tahay maanta annaga markii la yidhi waxayثumaa kuntum fawalluu wujuuhakum naskaasaan qaadanay oo kii hore nasakhay marka maadaama nacmalu biaxadi اlamrayni اlmutaأkhiri minhumaa naxnu muطiicuuna biاllahi tabaaraka wa tacaala qaala allahu linabiyi wuxuu u yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyannaka qiblata tardaah qad naraa waxaan aragnaa taqaluba wajhika wejigaada gadgadoonkiisa fi الsamaa mar kasta kor aad fiirinaysa lianna alwaxya kaana yaأtii min الsamaa falanuwaliyannaka waxaan kuu jeedinaynaa buu leeyahy ilaahay qiblatan tardaah qiblo aada jeceshahay oo aada raalli ka tahay oo kacbadi ah saas hadday tahay fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam wejigaade waa soo dhaafnay aayaddan fawalli wajhaka wejigaada jeedi shatra almasjid alxaraam masjidka xaraamka jihadiisa u jeedi waxaytumaa kuntum meel kastood joogtaan dad yow muslimiinta ah fawalluu wujuuhakum shatrah kanaa lagu nasakhay baytulmaqdis waay marka fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo fa ayna dilaalatu tusinta intay joogtaa calىa annahum dadkii xuwiluu in laga soo wareejiyey ilaa qiblatin loo soo wareejiyey bacda qibla haddaad i tiraahdo maxaa u daliil ah inay qiblo hore jiri jirtay oo laga soo wareejiyo qibladan loo soo wareejiyey maxaa uu daliil ah aayaddan hadda aada sheegto qad naraa taqaluba wajhika ma tusinayso in qiblo hore nebiga u duka uu duka jiray ee maxaa tusinaya ana الnabiya salى الlahu عalayه wasalam kaana yusallii ilىa qiblati أkraa gayri اlkacbati اmusharafa haddaad i tiraahdeed waxaan kuu leeyahay fafii qowli اllaahi tacaala waxaa ku sugan sayaquulu الsufahaau kuwii oo safiihiintahay caqliga yaraa dadka caqliga gaabanna ha la yidhaaho waxay dhihi doonaan oo min annaasi dadka ka mid ah munaafiqiin iyo mushrikiin iyo yahuud iyo iskugu dardar waxay dhihi doonaan maa wallaahum maxaa ka jeediyey can qiblatihim maxaa ka jeediyey allatii qibladu kaanuu calayha ay ahaan jireen korkeeda marka waxaan fahamnay qiblo kore inay jirtay can qiblatihim alatii kaanuu calayha ayib marka qolada caqliga gaabanna saasay dhihi doonaan maxay caqli u gaaban yihiin lannahu xikmadii ilaahay addoonnimadii ayba fahmeenba maadaama adiga addoon aa tahay meelna shalay waa lagu jeedi karaa intana waa lagu bedeli karaa marka qaraabada iyo wax la yaabka intay ka timid markaasa waxaa lihi qul lilaahi almashriq waalmaqrib ilaahay mashriq oo meesha qoraxda ka soo baxda iyo walmaqrib meeshay u dhacda uu leeyahay marka yaa dhihi karo ma intijihaadka haduu leeyahay jihaaduu shalay ujeedina asaalhay midda hadduu maanta ujeedina asaalahay dadka caqliga gaaban unbaa saas dhahay inin dulmi ay hayso yahdii ilaahay wuxuu hanuuniyaa man yashaau ninka u doona ilaa siraati mustaqiim jidka toosan oo jidka toosan hadda maanta hanuunkeeda waxay tahay dadkii mu'miniinta ahay kullamaa meel kasta loo jeediyo samicnaa wa aطacnaa bay leeyihi haddana hanuun dheeraad bay ka qaadanayaan baa ilaahay ayib مالك عن عبد الله بن ديناar أي qاaل مالك wariyey عن عبد الله بن ديناr wuxuu ka wariyey عن بن عمر رضي الله عنهما qاaل inuu yiriyey بynma الناas بynmaa وqti الناas بqubا masjidka oo quba la yihaha ay joogaan dadki ay ku dukanayaan masjid quba masjidu madiina uu dhow yahay oo madiina hadda maanta iskula yaaliin masjid quba marka dadka markii quba ay joogaan fii salaati subxi id jaaءahum aatin mid yimaadabaa u yimid faqaala wuxuu ri wuxuu hadda tusinaya dadkii qiblo hore inay ka soo wareegteen ee qiblo dambe u soo wareegteen ninkaasaa wuxuu ri ina الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qad unzila calayhi laylata habeenkan waxaa lagu soo dejiyey qur'aanu waqad umira waxaa la faray an yastaqbila alqiblata qibladii inuu qaabilo kacbadii ah ee fastaqbiluuhaa dad yahabow qaabila wa kaanat wujuuhuhum wajiyaashoona waxay ahayd ila shaami shaam bay u jeesano baytulmaqdis shaam buu ku yaallaa waa dee filistiin weeyaan fastadaaruu waxay u wareegsadeen ila alkacba yacni horta waxaa meeshaas daliil ay u tahay dadkaas saxaabada ah yani wax aada u yaab amarka u qaadanayaan eeg dad salaad ku jiro oo hadday salaadaas iska dhammaystirtaan xataa oy kadib iska yidhaahdaan salaada kaloo noo imaanayso aan inta u duka doonnaa annaga nebigana aan arrinta ka hubsanna ma ayna dhih inay l inay yidhaahdaan xataa waa lahaayeen laakiin hal ninaa soo maray oo nebiga salaadiisa lasoo dukaday madiino salaadoodoo dambayso soo maray ayagoo salaadii ku jirow soo maray markaasuu uri nabiga calayhi salaatu wasalaam xalay qur-aan lagu soo dejiyey imaashada hadda aan imiday waxaa loo dukaday kacbadii maka ku tiilay ee adinka marka saa sameey marka dadkii inta usii jeeday shaam usii jeeday saasay usu wareegtay imaamkii imaamkiia ah wuxuu maray ma'muumiinta gadaal uu ka maray saf kastana safka ka dambeyu gadaal ka maray markaas ay waxay u jeesteen januub ama koofir markii madiine la joogo qiblada waxay ka jirtaa sida tan annaga iyo reer madiina waxaan isku nahay dad iska soo horjeeda kacbadaa noo dhexayso annaga hadda xaggaasaan u dukanaa iyagana saasay usoo dukadaa marka shaamna waxa weeyaan waa jihadaas markaasay saas u wareegsadeen isla markii ay kacbada u wareegteen yacni fiiri amarka qaadashadiisa mujarad la yidhi salaadii nebiga waxaan ogaaday in la bedelay isla markiiba amarkii bay sameeyeen taas maxaan ka qaadanay inay kacbo hore ay jirto wa kaanat wujuuhuhum ila shaami oo bayt lmaqdis awa ayb maliku can yaxya bni saciid can saciid bn lmusayab anahu kaana yaquulu saciid bn lmusayab nin saxaabi ma ah waa taabici waa kutubta musطalaxa waa ninka la yihahdo khayru الtaabiciina aw afdal الtaabiciina saciid ibn اlmusayab ninka la yidhaahdo weeyaan waa taabici kabiir ah oo min fuqahaaءi الsabca biاlmadina اlmunawara yaa lagu tiriya marka mursal waa ninkii nebiga ugu waramoo saxaabiga ahi ma uusan sheegin laakiin waa imaan doonaa xadiidka saciid ibn اmusayab siduu muxaqiqaba noo sheegay laba xadiidoo fii صaxiixayni ku sugan baa lafdigaas waafaqday marka wuxuu ihi saciid ibnu musayab sallaa rasuulu llaahi waa dukaday sittata cashara shahran lix iyo toban bilood yaa wuxuu u dukanay naxwa baytilmaqdis markuu madiine yimid waa laga hadlaa ka hor waa sidaas kale laakiin madiine markuu yimiday lix iyo toban bilood asagoo oo u dukanay baytulmaqdis yaa uma xuwilat alqiblatu yaa la bedelay qabla badrin bishahrayni badr sanadii haani min alhijray dhacday intii qaswatu badrin oo dagaalkii badr ahay intuusan dhicin horteedii laba bilood yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo jeediyey qibladii ayib qaala wuxuu uri wاlاstidlaalu bاlkitaabi kitaabka anagoo daliishanayno fii salaati اlkhawfi wاlاstidlaalu bsalaati bilkitaabi la daliishto fii salaati alkhawfi loo daliishtay qowlullaahi waayo yacni salaaddii hadda ma dhihino qiblo oo qiblo loo soo bedelay waa fahamnay tii hore waxa uu soo sheegay salaad kastoo maktuuba qiblada in lala qaabilaa waajiba ilaa fii bacdi alkhawf ma ahayno bacd alkhawf ina qiblada lala qaabilay inay waajib ahayn maxaa u daliila qowlullaahi tacaala oo wuxuu yihi ilaahay fa in khiftum haddaad cabsataan oo dagaal aad ku jirtaan fa rijaalan aw rugbaanan yacnii fasalluu dukada rijaalan adinkoo lugaynaysoona dhulka ku socotaan aw rukbaanan adinkoo wax saaran iska dukada ayib hadda waa noo imaan doontaa suwar badan oo salaatulkhawf loo dukanaa musanifkaa sheegi doono laakiin hadda wuxuu u jeedaa in la caddeeyo a markii caab si daran ay jirto ina kacbada laga wareegan karo oo meelka loo dugan karo walaysa ma lahaani limusalli lmaktuubati ninka salaada lagu farad yeeli dukanaya an yusalliya inuu dukada ma laha raakiban asagoo wax saaran ilaa fii khawfin maahin cabsi inay jirta mooye adigoo cabsi ay jirin inaad tira anigoo ritigi saaran ama faraski saaran aan dukanaa ma banaan walam yadkur illaahu ilaahay ma sheegin an yatawajaha alqiblata qiblada inuu u jeesto ilaahay wuxuu yidhi fasalluu fain khiftum farijaalan aw rukbaanan lama dhihin fatawajahuu ila alkacba lama dhihin ayib warawa bnu cumar wuxuu wariyey can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama salaata alkhawfi buu ka wariyey oo faqaala fii riwaayatihi wuxuu yidhi ibnu cumar baa dhahaya nebiga hadalkiisa ma aha kan hadda markuu salaatulkhawfka xadiidka ku soo arooray oo noo imaan doono markuu sheegay ibnu cumara wuxuu yidhi in kaana khawfun cabsi daran haddii ay jirto khawfun hadduu jiro ashadda min daalika suurada xadiidka lagu sheegay cabsi ka adag hadday jirto fasalluu dukada buu ibnu cumar yihi salluu dukada rijaala wa rukbaana adinkoo lugoynaysiin iyo adinkoo wax saaran mustaqbili اqiblati xaal aatiin kuwa qiblada qaabilsan iyo wagayra mustaqbiliihaa iyo adinkoo aan qaabilinba midta idin suuro gasha dukada saasuu ninkaas saxaabigi yihi wa sallaa rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisana waa dukaday annaafilaةa fi الsafari mark shaygii naafilada ahay buu nabiga markuu safar ku jiray u dukaday calaa raaxilatihi ayna tawajahad bihi meel allaale meeshay ula jeesato ou nabiga calayh salaatu wasalaam sunnada ku dukan jiray xafida daalika nebiga midkaas waxaa ka xifdiyey xafida daalika midkaas waxaa xifdiyey canhu can الnabiy jaabiru bni cabdillaahi wa anasu bnu maalik wagayruhuma wa kaana nebigu wuxuu ahay laa yusalli lmaktubata salaada la farad yeelay kii aan dukanin musaafiran xaal uu yahay asagoo musaafira ilaa bilardi maahine waa soo degi jiray mutawajihan xaal uu yahay mooye lilqiblati marka sunnada iyo iyo faradka waa iskhilaafsay nabiga safar kastoo ku jiro asoo daabadiisa saaran farad ma duka jirin waa soo degi jiray haddana qiblada uu jeesan jiray laakiin sunno markuu dukanayo meel alaala meeshay u jeeda wuu dukanayaa markaas waxaa waye kaana yuumi fi rukuuci wasujuud yani wa kaana sujuuduhu akharu eh, maylan aw aqraba ila alardi min alrukuuc saasay ahayd waa noo imaan doonta marka wuxuu leeyahay qaala ibnu abi fudayk qaala ibnu abi fudayk wuxuu yidhi can ibni abi di'bin can cثmaan bni cabdillaahi bni suraaqata can jaabir bni cabdillaahi ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam kaana wuxuu ahaa yusallii kii dukado calىa raaxilatihi muwajihatan bihi nebiga iyadoo jihaynayso qibala almashriqi asoo jihada qoraxda kasoo baxdo bari u jeedo fii gaswati bani anmaar qolada reer bani anmaar liiraa markuu dagaalka ku qaaday asoo nebiga bari usii jeedo yuu sunada iska sii dukanay buuri jaabir bn cabdillaahi marka hadda ma dhihin kaana yusalli calaa raahilatihi fi sunna aw fi naafila iyadoo sariix ah noo imaa doonto wbilaahi taala qaala almusanifu raximahu llahu tacaala qaala allahu tacaala yaa ayuha annabiyu xarid lmu'miniina cala alqitaali in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayn وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم qوم لا يفقهuun waxaan kusoo dhex jirnay baabkii ahaa baab النaسk marka qawaacidii caamka ahayd iyo adiladiisi iyo wixii suwar iyo anwaace hore baan usoo sheegnay hadda waxaa inoo haray keli a amhiladii ama miithaalyaalkii qawaaciddii naskiga ay laheyd musanifka ra'yigiisa uu ka qabo siday nusuusta isu nasakdo yaan ku dhex jirna marka hadda miithaalyaalkii waxaa ka mid a ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi fii suurati alanfaal yaa ayuha nabiyu nebiy habow xarid lmu'miniina mu'miniinta waxaad ku boorisaa cala alqitaali ku boori baa ilaahay dagaalka yacni waxa weeyaan niyad samid iyo qalbi furan iyo hawaab iyo ajir aygoo ilaahay ka raadinaya dagaalkii ha ku galeen in yakun haddii uu yahay minkum adinka cishruuna haddii labaatan la helo saabiruuna haddana sabrayaan oo dagaalkii ku sabrayaan yaqlibu mi'atayni laba boqol bay ka haalib noqonayaan yacnii labaatan nin oo saabiriin oo muslimiin oo dhab ah yaa waxaa ka adkaanaya oo ka haalib noqonaya ay ka adkaanayaan oo ay ka qaalib noqonayaan mi-atayni laba boqol oo gaaladii ah waxay ahaadaanba mushrikiin ama yahuud ama nasaara waxay rabaan ha noqdaan wain yakun minkum hadduu idinka mid yahay mi'atun boqol hadday idinka mid tahay oo aydana saabira way ku jirtaae yaqlibu waxay ka qaalib noqonayaan alfan kun bay qaalibka noqonayaan oo min aladiina kafaruu kuwa ilaahay ku kufriyey ah bijamiici tawaa'ifihim boqol qofood baa kun u dhigantaa layidhi maxaa yeelay biannahum qowmun bisababi annahum ayaga sababtooda weeyaan qowmun ay yihiin laa yafqahuuna waxba aanan garanaynin marka waxaa lagu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay xikmada dadka mu'minka ah ou ninka gaalka ah kaga xoog badan yahay waa fiqhi gaar ah ma aha adduunyada la garto teknolojiya waa loo baahan yaho ilaahay waa aciduu lahum ma اstaطactum min quwatin yuu yidhi oo waa loo baahan yahay laakiin taas keligeed ma ah dagaalka markuu yahay sida lagu kala alkaado wuxuu u baahan yahay fiqhi gaar ah fiqiga ilaahay meelo badanuu dagaalka ku sheegay in takunuu ta'lamuuna fa fainahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuuna watarjuuna min allahi maa laa yarjuun waa nooc min alfiqhi oo waxa weeyaan adinkoo muslimnimo sheeganayo dadkaas gaalada ah oo dhibka aad dareemaysin idinla dareemayo inay idinka sabar badnaadaan wax aada u fool xun weeyaan maxaa yeelay dhibkana waa isla mid watarjuuna min allahi maa laa yarjuun intaasaa dheeraad adinka idiin ah ayaa la yidhi waa nooc min alfiqhi weeyaan waxaa fiqi loo baahan yahay ilaahay uu yidhi qul hal tarabbasuuna bina ilaa ixda alxusnayayn dadkan gaaladaa waxaad ahaataan ba ma nala sugaysaan ilaa laba wanaag midkood mooye oo ah annasru waalghaniima oo hal baab ah aw ilmowt waashahaada fii sabiili اllahi uma alfawzu biljannaati annaciim marka in aan guulaysanno oon xoolana idinka dhacno oo qayb ah iyo in aan nagala guulayso dhimanno oo aan jannada ilaahay shahaada ku galno marka waa fiqhi gaar ah oo qofkii muslimka haddii uu fahmo guul dheeraad u keenayso eh, sidaan hore ugu sheegnay aayaadka inaan kusii fogaado ma rabo laakiin mithaal ahaan eh, dhalinyar oo carabtaas ka oo sacuudiga ah ayaan mar meel waxaan kula kulmay ayagoo jihaadkii afghanistan ka yimideen marka waxyaalaha aan weydiiyey waxaan idhi bal siday ahayd dadka niyadooda dagaalkii afghanistan ko ruushka lagu jibiyey dad yar oo haddee aan banaadiq iyo wax yaryar haysto yaa quwadii caalamka ugu awoodka badnayd wakhtigaa jirtay oo u dhigantay amerikaanka yay guulka keeneen marka waxyaalahan weydiiyey waxaa ka mid ahay yani siday dadkii muslimiinta iyo shabaabta oo nicmadan ku koray oon dagaal iyo midna aan waxba ka aqoonin waxyaalaha u keenay inay dagaalkaas ay sidaa ugu sabraan maxaad u aragtay baan marka waxyaalaha ugu yiri waxaa ka mid ah anigoo shabaab markaan meesha tagnay wuxuu yidhi dhalinyar badan baan ahayn waxaa nala geliyey horta eh, tababar aada u adag markaan ka baxnay buu yidhi dagaalka aan galnay habeenankii hore dagaalka aan gelayn markaan xabadda iyo wax aan maqalna cabsi intaan ka qabanno wadnahaynu inistaaga baan ku dhowaanay buuri xaniya xataa ina soo aruurayaan oo nafta dhan aynagu adkaatay buuri meeshii markay socotay ilaahay wuxuuna tusibow dadkii annaga sidaas ahaa inaan maalintii dagaalkii markii la qaadayo aan gaarnay ina nin kastaba dadka muslimiinta uu barya u leeyahay halay duceey maanta ilaahay inuusan isoo celinin ilaahay ii barya yacni intay ilan waxaa waxaan wax la barta weeyaan markii meeshii ninkii uu tagay miidaankii iyo aayaadkii jihaadka iyo fadliga ilaahay ninkaas uu siiyey markii lawada fahmay indho kalaa noo furmay buu buuri dadkii shalay jaraynay markaan meesha galno maalmihii dambo waxaan bari jiri nin kasta wuxuu dhihi jiray ilaahay maanta ii bari inuu shahaado meeshaan iga soo siiyo markii dagaalkii la galo qaar ay ku soo dhintaan qaarkiina kale qaarkii soo laabta waxaan arkay buu yidhi rag badan oo oynayo oo dhahayo haddii jihaadkaan meesha aanaan u imid dhab u ahaan lahaa sidii fulaan iyo fulaan uu ilaahay uu u oofsaday ee shahaado u siiya baan u heli lahaa laakiin aniga mar kastaba dagaalkii waan gelayaa waxaan u soo noqonaya waxay tahay ilaahay ima raba inuu shahaada i siiya walidaalika aniga dulmi aan sameey iyo ceebtayda aan leeyahay maba astaahila in shahaada lay siiyo naftiisii buu ninkaas sidaa ku oynaya dalika biannahum qowmun laa yafqahuuna marka waxaad dareemaysaa dagaal markii la galayo fiqi gooni buu u baahan yahay gaaladan waxaa weeyaan dadka muslimiinta inay jihaad iyo shareecada islaamka usoo laabtaan waxay u diidayaan mar wixii xaqa haddii la fahmo lama handadi karo oo lama dhihi karo waa idin laaynina liannahu nin dagaal uu galaya ilaahu idil siaad ugu raysid waa adagta wabittaali waxaa weeyaan siday guul ugu gaareen toban iyo shan sanuu dagaalkii socday maca daalika ruushka maalinkii dambe isagoo aada iyo aada u foolxun buu ka baxay cadowgii oo keyrkiina waan ka guulaysanay laakiin cadowgii min daakhili anfusina wahuwa ikhtilaafu lkalima iyay ku dhaceen dadkii muslimiinta meesha joog marka eh, waxaan u jeedaa eh, biannahum qowmun laa yafqahuun yani waa qadiyo gooni oo u baahan xaqiiqatan qofka muslimka hadduu fahmo mahmaa kaanat qudratuhu wax hortaagi kara ma laha nusuustana sideeday ixtiraam u leedahay marka ilaahay wuxuu u yidhi boqol qofoodaa kun u dhigata wax meesha ku jira weeyaan marka iyaanan nagula guulguulin annaga dawladdaas intaasay leedahay intaasoo hubay leedahay intaas waxaasoo dhan waxaa ka daran haddaadba ilaahay aaminsan tahay iyo awooddaado adiga karaankaada inaad ka baxdi unbaa lagaa rabaa ilaahay wuxuu ihi wa acidduu lahum ma stadactum min quwa waxaad kari kartaan ma aha laguma dhihin ayaga waa inaad la ekaataa laguma dhihin laakiin karaankaada markaad ka soo baxdid waxa kale ilaahay uu daayay asigaa guulkuu keenaya kataba allahu laaglibanna ana wa rusuli marka eh, waa nuqطa xasaasa ah u baahan dadka shabaabka ah mahmaa kunaa min adacfi falan yaglibana caduwuna maa dumna calى manhaji اllahi waahiqiina binasri اllahi tabaaraka wa tacaala wamucidiina maa cindana min quwa intaa un baa nagala rabaa ayb aayadda adirtaa intaas ma ahayn inaan ula jeedo inaan sii fogey laakiin maxalu shaahidka aayaddan mansuukadan laga hadlaya uma abaana ilaahi wuxuu cadday fii kitaabihi annahu ana allaha wadaca canhum mu'miniinta inuu ka dejiye uu ka fududeey an yaquuma alwaaxidu qofki inuu ishortaago biqitaali اlcashara yacni qofki inuu la dagaalamo hal qof oo keli a toban inuu la dagaalamo ilaahay waa naga fududay wa ahbata calayhim wuxuu ku sugay uu ku waajibiyey an yaquuma alwaaxidu qofkii muslimkaahay inuu isu istaago biqitaali اlithnayni laba inuu la dagaalamo ninkii mu'minka ahaay haddii annaga aan boqol nahay laba boqol inan ka soo jabno ma bannaano laakiin haddii annaga aan boqol nahay cadowga afar boqol ou yahay inaan la dagaalano oon dib u gurano way noo bannaan tahay liannahu cadadka hayru mutakaafi weeyaan laakiin tan xad adnaa weeyaan mar haddaad ay labowdhignaga badan yihiin inaan soo jabna ma aha waa inaan ku mitidnaa ilaan guul aan ka gaarno saasay macnaheeda tahay fa qaala ilaahay wuxuu idhi alaana khafafa allaahu cankum alaana haddeertaan khafafa allaahu cankum ilaahay waa idinka fududay wacalima ana fiikum wacalima wuxuu ogaaday ou horina u ogaayay ana fiikum inay idinku jiraan dacfan ana fiikum dhexdiina inuu yahay dacfan ducfan labada waa la akri fain yakun marka haddii uu yahay minkum adinka mi'atun saabira boqol sabraysoo dagaalka dhab ay ka tahay hadday jiraan yaglibu mi'atayn laba boqol bay ka qaalib noqonayaan wain yakun minkum haddii uu idinka mid yahay alfun kun hadday idinka mid tahayne yalibu alfayni biidn illaahi yalibu alfayni laba kun bay ka qaalib noqonayaan biidn illaahi marka waxaa dareemaysaa guusha ilaahay idinkiisaa lagu gaara fahazamuuhum biidn illaahi waqatala daawuudu jaaluut kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidn illaah saasay tahay yacni maadaama arrinta ilaahay raalli ka yahay wax kaa qaalib noqonaa ma leh markaasaa waxaa lagu sii daray wallaahu maca asaabiriin waxaan ogaanay markaan dagaalka haddii la gelayo in loo baahan yahay sabar ee kullamaa culays yar uu ku soo gaara inaad dabad soo jeedisad ma ah waman yuwallihim yowmaidin duburahu yaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ninkii maalinkaas dib u soo jeediyey faqad baaa biqadabin min allah yani ilaahay cadhadiisa ula soo laabtay liannahu waxaa weeyaan dagaalka in yar oo sabar unbuu u baahan yahay guusha waxaa waaye daqaa'iq ay ku dhacdaa ayib marka akhbaranaa sufyaan wuxuu noo waramay buu leeyahay ibnu cuyayna weeyaane can camri bni dinaar almaki weeyaan can ibni cabbaasin qaala inuu yidhi ibnu cabbaas lamaa nasalat haadihi alaayatu aayadaan markay soo degtay oo ah in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayni kutiba calayhim waxaa lagu farad yeelay anlaa yafira alcishruuna labaatankii inaysan ka cararin min almi'atayni labadii boqol inay ka cararin faanzala allahu marka ilaahi haddana wuxuu soo dejiyey alaana